الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى أهله وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من xaali أهli الناar waxaan ku soo jirnay kitaabkeennii الducaaء min الkitaabi والsuنة لشhaykh سacيid بn عalي بn whf الqaxطاni xafiظah الlah جل وعalى waxaan soo marnay ducooyinkii qur-aanka ku sugnaa baan soo dhammaynay kadibna waxaan guda galnay ducooyinka sunnada ku soo arooray ee sugan ee saxiixada ah ee rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam qaarna laga maqlay isagoo ku ducaysanaya qaarna saxaabadii uu baray taasaan markaa maraynay ducada lixdanaad ee sheekhu uu soo ururiyey ee rasuulka ka sugan sala allahu calayhi waaalihi wasalam waxa weeyaan allahuma inii acuudu bika min alcajzi wاlkasli wاljumni wاlbukli wاlharam wacadaabi اlqabr allahuma aati nafsii taqwaaha wazakiha anta khayru man zakaaha anta waliyuha wamowlaaha allahuma inii acuudu bika min cilmi laa yanfac wmin qalbi laa yakhshac wmin nafsi laa tashbac wmin dacwati laa yustajaabu laha xadiidka iyo ducadan waxaa wariyey alimaamu muslim kitaabu اdikri wاdducaaءi wاtawbati wاlistigfaar buu ku soo guuriyey xadiidka waxaa warinaya saxaabiga jaliilkae zayd ibn arqam lagu magacaabo zayd wuxuu leeyahay rasuulka ayaan ka maqlay sala allahu calayhi wa aalihi wasalam isagoo ducada ku ducaysanaya ducadan marka qaar ka mida waan soo marnay oo waxa weeyaan allah subxaanaه wa tacaala in cajziga iyo kasalka wahsiga iyo fulaynimada iyo bakhaylnimada in laga magan galo iyo haramka duqnimada ama cantatowga in ilaahay laga magangalo wa cadaabi alqabri intaa waan soo marnay oo ducada way noo soo horaysay allahuma inii acuudu bika rabbiyo waxaan kaa magangelayaa min alcajzi cajzinimaan kaa magangeli oo cibaadadii aan markaa la iman waayo waajibaadkii inaan la iman waayo oo cajzi uu ii diido ayaan rabbiyoo kaa magangelayaa waalkasli wahsina waan kaa magangeli wاljumni fulaynimona waan kaa magangelayaa wاlbukli bakhaylnimona waan kaa magangeli wاlharami cantatow inaan gaarana waan kaa magangelayaa wa cadaabi اlqabri cadaab اlqabrina sidoo kale rabbiyo waan kaa magangeli kadib rasuulkeenna wuxuu intaa ku daray wuxuu yidhi allaahuma aati nafsii taqwaahaa rabbiyow aati sii nafsii naftayda taqwaaha cabsideeda rabbiyow sii waa talab ilaahay uu weydiisanayo inuu naftiisa siiyo taqwo inuu siiyo isaga ilaaliyo inuu hawada raaco dembi inuu ku dhaco fuxshi iyo wuxuusan ilaahay raalli ka ahayn inuu ku dhaco rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam ilaahay ka magangelaya waa barid annaga marka uuna barayo rasuulkeenna daahir mutahar buu ahaa غafar اllahu lahu ma taqadama min denbihi wama taأhar dembigiisii waa la dhaafay isagoo sidaasoo ilaahay uu sharfay buu haddana arrimahaas oo dhan buu ilaahay ka magangelayaa haddana taqwuu weydiisanayaa isagoo ahaa kan dadka ugu taqwinimo badan buu ahaa mid ilaahay ka cabsada buu ahaa rasuulkeena sal allahu alayhi waaalihi wasalam wuxuu ahaa deeqsi buu ahaa bakhaylnimo ma garanaynin caajisnimo ma garanaynin cibaadadiisa waad garanaysaan rasuulkeena sal allahu alayh wasalam habeenkii intuu istaago ayuu markaa suurado dheerdheer ku tukan jiray baqaro intuu ka bilaabo oo aali cimraan akhriyo oo nisa akhriyo buu markaa sii wadi jiray salaadii oo hal uu ku tukan jiray markaa rakco mararka qaarkood sidaas u cibaadaysan jiray lugihiisa mar way dilaaci jireen isagoo sidaas ah buu allah subxaanahu wa tacaala taquu weydiisanayaa qofka muslimka markaa kama maarmo inaad mar kasta allah subxaanaه wa tacaala weydiisato inuu taqwo ku siiyo wazakiha rabbiyow طahir naftayda طahir oo waxaad ka tirtirtaa oo aad ka baabi'isaa akhlaaqda xunxun wazakiha rabbiyow nafteydana markaa dhaq oo طaahiri oo nadiifi anta khayru man zakaaha anta adiga khayru man ruux markaa kan ugu khayr badan ee zakaaha ahira nafafkaa tahay ilaahay keligiisa nafta ahira waa mubaalaqo lagu mubaalaqoonayo allah subxaanaه wa tacaala ammaantiisa weeyaan qof ilaahay ka soo harayna naf ma ahiri karo mid ka khayr badanna ma jiro waa ammaan allah subxaanaه wa tacaala la ammaanayo weeyaan anta khayru man zakaaha wax markaa طahirin kara naftaa ma leh ilaa antaad leedahay maxaa yeelay allah subxaanaه wa tacaala naftaada hadduu nadiifiyo oo uu طahiro naf waxay noqonaysaa wanaagsan allah subxaanaه wa tacaala xikmuu ku siinayaa cilmi buu ku siinayaa naftaada طaahir markay noqoto anta adiga waliyuhaa naftayda weligeedii ah weligeedii baa tahay allihii subxaanaه wa tacaala almutawalii liamriha sayidkeedii adigaa ah maaligii adigaa ah naftaan adigaa iska leh oo abuuray anta waliyuhaa wa mawlaaha baa tahay rabbiyow sayidkii iyo maaligii baa tahay iyo naftaan kii maamulayey ee xukumayey allahuma inii acuudu bika rabbiyo waxaan kaa magangeli min cilmin laa yanfac cilmi aanan markaa wax tarin cilmiga wuxuusan markaa eh, noqonaynin mid intifaac leh marka alle subxaanaه wa tacaala wuxuu ku baray aadan ku dhaqmin ilaahay cilmi buu ku siiyey kuma dhaqmaysid qur-aan buu ku baray ma akhrinaysid cilmi buu ku baray salaad ma tukanaysid maal buu ku siiyey xajkii aadi maysid iyo cumradii alle subxaanaه wa tacaala waxyaaba badanoo fadaa'il buu ku siiyey madaxnimuu ku siiyey iyo wejihnimo dadka waxba uga qaban maysid oo ugu shafeeci maysid marka cilmiga waa noocaas weeyaan cilmigaasoo kale marka laa yanfac ilaah in laga magangalo weeyaan allahuma inii acuudu bika min cilmi laa yanfac baan kaa magangelaya oo cilmi marka waxba aanan itaraynin cibaadadaydiina aanan hagaajinaynin akhlaaqdaydiina sidoo kale aanan hagaajinaynin hadalkaygana sidoo kale aanan wanaajinaynin ilan ilaahay cilmi hadduu ku siiyey waxaa la rabaa in laga dareemo akhlaaqdaada in laga dareemo carabkaaga iyo sidaad u hadlayso iyo dhaqankaaga in laga dareemo haddii kale wuxuu noqonayaa cilmi laa yanfac ilaah in lagan galo weeyaan wa min qalbin baan kaa magangelayaa yow qalbi laa yakhshac aanan khushuucaynin wax khushuucba aanan lahayn aayadaha ilaahay marka lagu akhriyo marka la wacdiyo marka loo naseexeeyo wax loo sheego war sidaan kuuma fiicna adduunyadaada iyo aakhiradaada akhlaaqdan xun jooji soo noqo waad weynaatay ilaahay u toobadkeen qalbi aanan markaa khushuucaynin waa qalbiga munaafiqiinta weeyaan kaana ilaahay in laga magalo weeyaan waxaan markaa markaad ka magangelayso waxa ka soo horjeedaad ilaahay weydiisanaysaa markaad leeda ilah waxaan kaa magangela qalbi aanan khushuucaynin ilaahw qalbi khushuuca isii weeyaan cilmi aanan waxba taraynin baan rabbiyo kaa magangelaya ilaahw cilmi wax taraya isii weeyaan wa min nafsin baan rabbiyo kaa magangelayaa markaa naf laa tashbac aanan dhargaynin adduunyada aanan ka dhargaynin waxa la siiyana sidoo kale aanan ku qancaynin ila naftu waxay dhargaysaa marka ay qanaaco leedahay ilaahay hadduuba faqriga markaa kaa tuso indhahaaga hortaada faqri hadduu soo dhigo ilaahay oo halkaa uu kaa tuso waxa weeyaan weligaa ma dhargaysid wamin nafsin laa tashbac naf aanan dhargaynin marka wax kastoo la siiyo maal badan bay doonaysaa dhinaca marka hawada ama min nafsin laa tashbac naf aan raashinka dhargeynin qofka muslimka waxaa la rabaa waxaa ku filan luqaymaat sidaan soo marnay yuqimna sulbahu wax yarbaa ku filan marka raashinka badanna ma fiicno in laga dharga zaaidna ma fiicno bal cudurada waxyaabaha laga qaade ugu badan takhaatiirtu markay baareen ibn اlqayim aljawsiya raximah اllahu jala wacala wuxuu leeyahay cuduradoo dhan waxay ka imaadaan hurdada badan iyo raashinka badana laga qaada cudur oo dhan qofka hurdadiisa hadday yar tahay ee qiyaasan tahay oo siddeed saacadood uu ka hordayo afariy labaatankii saacadood marna uu shaqaysanayo marna uu allah caabudayo qofka caafimaadkiisa wuu fiicnaanaya sidoo kale qofka raashinka iska badiya cudurkiisa wuu badanaya waad aragteen takhaatiirta zamankan hadda qofka waxay kula taliyaan war raashinka yarayso hurdada badan hadday kugu badato sidoo kale waxaa kugu dhacaya qalbi madoobaad cibaadayare baa kugu dhacaysa dhiikar baa kugu dhacaya sokor baa kugu dhacaysa raashinka badan markaad la seexato marka wa min nafsin la tashbacan ilahi waa in laga magan sidoo kale wuxuu rasuulkeena sal allahu alayh wasalam ilaahay ka magangeli jiray wa min dacwati laa yustajaabu laha iyo markaa baryo aanan la aqbalaynin baryada waxaanan la aqbalaynin marka shuruudaheeda markaa la waayo sidaan soo marnay qofka markuu ducaysanayo oo ilaahay baryadiisa uu aqbalayo shuruudaa looga baahan yahay wixii lagaa reebay oo dhan ka tag inaadan xaaraan cunaynin inaadan qaiicata raxim ilaahay weydiisanaynin dembi inaadan weydiisanaynin waxyaabahaas oo dhan marka laga helo ducadii waa la aqbalaya ducadii cibaado weeyaan wa min dacwatin rabbiga waxaan kaa magageli markaa dacwa baryo laa yustajaabu lahaa aanan markaa la aqbalaynin ama waxaad la timid waxyaabihii reebayey in ducada laga aqbalo shuruudihii baad la iman weysay ama ilaahay baad markaa xusnu danni lamaadan imaanin waxaad dhahaysaa iska ducayso kolley lagaama aqbalaye qof waxaa tahay daalay oo noogay ilan allah subxaanaه wa tacaala cinda xusni danni cabdihi weeyaan ducada markaad ducaysanayso udcu اllaha wa antum muuqinuuna biاlijaaba inaad ilaahay barido adigoo markaa rajaynaya in ducada laga aqbalay rasuulkeena sal اllahu alayhi waaalih wasalam afartaas ayuu ilaahay markaa ka magangeli jiray arrimahan markaa waa arrimo runtii la doonayo in qofka muslimka ah ducadooda uu badiyo oo allah subxaanaه wa tacaala uu ka magan inuu markaa ku dhaco cajzi inuu noqdo qof wahsi badan fulaynimada sidoo kale ilaahay inuu ka magan galo bukhliga ilaahay inuu ka magan galo cadaab اlqabri waan soo marnay dhibka ay leedahay iyo qofka in la imtixaanayo kadibna ilaahay taqwo weydiiso iyo naftaada inuu ahiro alle subxaanaه wa tacaala naftan wanaagsan wuu ahiraa qad khaaba waqad khaaba man dasaaha alle subxaana wa tacaala qad aflaxa man zakkaaha waqad khaaba man dasaaha waa kan alle subxaana wa tacaala yidhi qofkii naftiisa ahira ee towxiidka kula dadaala khayrka kula dadaala qofkaa wuu liibaanay qad aflax man zakaaha waqad khaaba waxaa markaa halaagsamay man dasaaha qofka naftiisa markaa dulleeya ee dembi ku tuura ee aanan ahirin kadibna allah weydiiso markaa inuu alle subxaanaه wa tacaala cilmi ku anfaca uu ku siiyo qalbi markaa khushuuca inuu ku siiyo naftaada inay noqoto mid markaa markaa dhargaysa wixii allah uu ku siiyeyna ku qancaysa wamin dacwati laa yustajaabna allah subxaana wa tacaala in laga magalo xadiidka markaa iyo ducada waa duco markaa aad iyo aad u khayr badan waxaana soo marnay ducooyinka markaan bilaabayna qur'aanka faatixada waa kaan soo marnay inay ducadu ka mid tahay rasuulkeenna sal allahu calayhi waaalihi wasalam salaada marka lagu jiro salaadaha qofka waa inuu yidhaahdaa aamiin ilan faatixadii oo dhan baa ducaah aamiin ducooyinkaanna markaad ducaysanayso ilaahay oo aad baryaysa waa inaad aamiin tiraahdaa wa allahuma stajib bay leeyihiin culammadu tafsiirkeeda waxa weeyaan ilaahow markaa ducadaa naga aqbal markaa sidaa u ducaysato aamiin aamiin aamiin dheh allah subxaanaه wa tacaala marka uu ka aqbalayaa ducada lixdan iyo koowaad ee suganee saxiixada ah ee la doonaya in lagu dadaalo waxa weeyaan inuu qofku ku ducaysto ducadan wanaagsan allaahuma hdinii rabbiyow ihanuuni wasadidnii rabbiyow itoosi hidaaya markaa isii rabbiyo xaqi iyo baail aan ku kala garto jidkii toosnaa aan ku qabsado ilan muminiinta alle subxaanaه wa tacaala way baryaan maalin kasta waxay leeyiin hidina siraaط اlmustaqiim waa hidaayadii markaa addilaala wاlirshaad wasadidnii rabbiyow markaa itoosi oo istiqaamada igu hagaaji sidaasuu rasuulkeena sal اllahu alayh wasalam ku ducaysan jiray allaahuma inii as'aluka rabbiya waxaan ku weydiisanayaa alhudaa hanuun baan ku weydiisanayaa wasadaada iyo toosnaan baan ku weydiisanayaa rasuulkeena sal allahu calayhi waaalihi wasalam ummadda mar kasta uu la hadlayo oo uu wacdinayo allah subxaanahu wa tacaala taqwadiisuu amri jiray aayadaha uu akhrin jiray waxaa ka mid a aayaddan ku sugan fii suurat alaxzaab wuxuu dhihi jiray yaa ayuha aladiina aamanuu اtaquu اllaha waquluu qowla sadiida hadal wanaagsan ku hadla alle subxaanaه wa tacaala istiqaamada inuu ku siiyo towfiiq inuu ku siiyo umuurtaadoo dhan ilaahay inuu ka dhigo mid toosan ilaahay ka cabsada waquluu qowla sadiidan hadal wanaagsan ku hadla qofka hadal wanaagsan markuu ku hadlo towxiidkii ha ahaado ama hadal wanaagsanoo ma aragta ilaahay raalli uu ka yahay qofka markuu mar kasta isticmaalo allah subxaanaه wa tacaala waxyaabo badan buu siinaya awalan camalkiisuu hagaajinaya yuslix lakum acmaalakum camalkiinu idin hagaajin hadal fiican markaad ku hadashaan wayakfir lakum dunuubakum allah subxaanaه wa tacaala dembigiinana wuu dhaafi sidaasuu rasuulkeena sal اllahu alayh wasalam dadka muminiinta ku dul akhrin jiray rasuulkeena sal اllahu alayh wasalam markaa ducadiisii wataa allahuma hdinii wasadidnii allaahuma inii asaluka alhudaa wasadaada xadiidkaas muslim baa soo saaray saxaabiga jaliilkee caliy bn abi aalib baa warinaya radia allaahu canhu aayaddaa markaa laba shay baa laga faa'iidaysanaya qofka hadduu hadal wanaagsan ku hadlo salaaxu lacmaal ilaahay inuu camalka ku hagaajiyo iyo wamakfiratu dunuub dembigaaga ilahay inuu dhaafo waana labada shay ugu muhiimsan ee qofka muslimka la siiyo la waafajiyo camalkaad samaynaysa hadduu ilaahay ku hagaajiyo dembigaagana dhaafo waad liibaanaysaa soo maa can abi burda bni abi muusa baa wuxuu warinayaa abu burda ana caliya cali baa markaa radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi xadiidkan uu warinaya qaala الnabiyu salى اllahu عalayhi waalihi wasalam cali buu ku odhanayaa sal illaaha tacaala alhudaa wasadaad ilaahay waxaad weydiisataa hanuun iyo toosnaan ilaahay weydiiso wadkur bilhudaa hidaayataka ariiq sidoo kale markaad ilaahay hanuun weydiisanayso waxaad xusuusataa jidka toosaneed marayso hidaayadiisa ariiqa sida uu u toosan yahay xusuuso wadkur bisadaadi sadaadkana waxaad ku xusuusataa tasdiidaka assahm markaad leebkaaga toosinayso ku xasuuso leebka marka la toosinayso si fiican looma hagaajiyo ariiqa aad qaadayso markaad marayso jidka toosanee toobiyaha ee reerkii ku geynaya lama maro marka allah subxaana wa tacaala qalbigaaga markuu ku soo dhaco ama jidka markaad marayso ilaahay waxaad weydiisataa hanuun shay markaad toosinaysana ama leeb ha ahaado taana xasuuso asadaad sidaasuu ku yihi rasuulkeena sal allahu alayhi waaalihi wasalam micno markaad ducaysanayso hidaayada xasuuso alle subxaana wa jidka toosan inuu kugu hagaajiyo markaad howlahaaga kala qabsanaysana sadaadka markaa xusuusnow oo ha hilmaamin ducadan markaa waa duco muhiimo rasuulkeena sal allahu alayhi waaalihi wasalam uu ku ducaysan jiray calina markaa in adeerkii oo faatimatu binti rasuuli illaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam zawjkeeda ahaana taasuu u dardaarmay rasuulkeena sal allahu calayhi waaalihi wasalam qof kastoo muslimana kama maarmo hanuun baan u baahannahay ilaahayn weydiisanno toosnaan baan markaa u baahannahay dadka toosana allah subxaanahu wa tacaala ajri badan buu siinaya ina aladiina qaaluu rabbuna allah uma istaqaamuu tatanazalu calayhim almalaa'ika anlaa takhaafuu walaa taxzanuu وأbشirوu bالجaنة اlatيi kuntum tuucaduun ducada لixdan iyo labaad waxa weeyaan in lagu ducaysto اllahuma iنii acuudu bika min zawaali nicmatik وataxawuli caafiyatik وafujaaءaةi niqmatik وajamiici sakhaطik inuu qofka ku ducaysto xadiidka cabdulaahi bni cumar baa warinaya radia اllaahu canهuma muslim baana soo saaraya waa xadiid صaxiixa allaahuma allow innii acuudu bika waxaan kaa magangeli min zawaali nicmatika nicmadaada inay iga zuusho nicmadaad isiisay inay iga tagto badanaa nicmadana waxay ku tagtaa ilaahay nicmada uu ku siiyey haddaad u shukrin weyso ilaahay maal buu ku siiyey haddaad maalkii zakaadkii iyo sadaqaadkii aad ka bixin weyso oo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin haddaad dhihi weyso nicmadaa way kaa tegaysaa caafimaad buu ilaahay ku siiyey inaad u shukriso oo aad marka ilaahay ku caabuddo laba shay ilan dadku kama warqabaan oo kama faa'idaystaan buu yihi rasuulkeena sal allahu alayh wasalam alصixatu wاlfaraaq caafimaadka iyo faraaqada dadku waa moog yihiin maqbuunu fiihima kaiiru min annaas dad badanna way haystaan labadaa shay marka allah subxaanaه wa tacaala nicmaduu ku siiyey haddaad ugu shukriso allah wuu kuu ziyaadinaya nicmada ilaahayna ma koobi karno wain tacuduu nicmaة اllahi لا tuxsuuhaa allah subxaanah wa tacaala wuxuu yidhi lain shakartum la asiidannakum waan idin ziyaadin nicmadu marka waxay ku tagtaa inaan ilaahay lou shukrin allahuma inii acuudu bika min zawaali nicmatik wa taxawuli caafiyatik baan kaa magangelayaa wa taxawuli iyo wareeg inay iga wareegto caafiyataka caafiyadii iyo aad isiisay oo aad iigu beddesho markaa marad iyo balaa iyo shiddo inaad igu beddesho oo khayrkaad isiisay oo dhan rabbiyo iga tago baan kaa magangelayaa sidoo kale caafiyadana waxay qofka uga tagtaa nicmooyinka weeyaane bay ka mid tahay iyo caafimaadke qofka hadduu ilaahay u shukrin waayo wafujaaati fujaa'ati niqmatikan rabbiyo waa kaa magangelayaa wa fujaa'ati degdegaaga inaad ugu qabato niqmatika argoosigaaga degdegiisaan kaa magangelayaa rabbiyo anigoon diyaar ahayn oo aanan towbad keenin oo macaasidii ku jira rabbiyow inaad igu qabataan kaa magangelay alfuja waxay leeyihiin culummadu albakta weeyaan wاlniqma wاlcuquuba rabbiyow anigoon diyaar ahayn inaad i markaa kaa cabsanaya aan kaa magangelayaa dheh taasaan ka cabsanaya oo kaa magangelaya wa acuudu bikaad leedahay rabbiyo waxaan kaa magangeli fujaa'ati niqmatika aargoosigaaga degdegiisaan kaa magangelayaa ilan allah subxaanaه wa tacaala addoonka wuu u sugayaa in badan in allaha laa yumli liaalim wuxuu leeya wuu sugi haddaa aalimka wuxuu leeya amuu toobad keenaa yaanan la qabanin ha loo sugo xataa idaa akhadahu lam yuflithu laakiin allah subxaanaه wa tacaala markuu qabto ma sii daayo wakadalika akhdu rabbika إida أkhada الqurى wahiya ظaalima ina أkhdahu aliim shadiid sidoo kale midda uu ka magangeli jiraye afaraad waxa weeyaan wa jamiici sakhaطika caradaada oo dhan baan rabbiyo kaa magangelaya waxyaabaha markaa ku carogeliya oo aanan ku raaligelinaynin inaan rabbiyo ku dhacaan ka cabsanaya sidaasuu qofka markaa muslimkaa ku ducaysanaya allah jalla wacalaa aayadda qur'aanka waa kaan soo marnay waid ta'dana rabbukum lain shakartum laasiidannakum haddaad igu shukrisaan waa idiin ziyaadinayaan walain kafartum haddaad nicmadayda ku kufrisaan maalkaan idiin siiyey awlaadaan idiin siiyey caafimaadka oo aad ku kibirtaan dadka isaga weynaysiisaan macaasida ilaahay u isticmaashaan ina cadaabii cadaabtayda la shadiidun waa mid daran allah subxaana wa tacaala aayado badan buu markaa arrimaha ku tilmaamay allah subxaana wa tacaala qofka nicmada kama qaado ilaa isaga uu iska qaado qowmna alle subxaana wa ma bedelo ilaa iyagay markaa isbedelaan mooye in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim allah subxaana wa qowm waxay ku sugan yihiin ma bedelo xaalad kale uma rogo xataa yugayiruu ilaa ay ka dooriyaan maa bianfusihim waxa naftooda ku sugan sidoo kale allah jalla wacalaa isagoo ka sheekaynaya arrimaha oo tilmaamaya addoonka hadduusan ilaahay u shukrin nicmaduu siiyey inuu ka qaadayo allah jalla wacalaa wuxuu yidhi wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wayacfuu can kaiir waxa musiibo idinku dhaca oo dhan fabimaa kasabat aydiikum weeyaan gacmihiinna waxay kasbadeen baad ku keensateen allahna subxaanahu wa tacaala wax badan buu idinka cafiyaa oo uusan idin qabanaynin allah subxaanahu wa tacaala waa markaa cafuwan kafuur weeyaan allah jala wacalaa markaa ducadaa waa inaan ka barinaa in badan waan ilaahay asmaadiisa wanaagsan ku tawasulnaa ya da اljalaali wاlikraam ya xayu ya qayuum waan allah in badan ka barinaa nicmada inuusan naga qaadin caafimaadka uu na siiyey allah subxaanaه wa tacaala inuusan naga qaadin sidoo kalena argoosigiisa allah jalla wacala inuusan nagu soo degdegin caradiisoo dhanna ilaahay inaan ka magangalno taasaa la doonayaayo sunnadii rasuulka iyo ducadiisii wanaagsaneyd ee rasuulkeenna sal allahu calayhi waaalihi wasalam uu ku ducaysan jiray ilaahay ka magangal arrimahaasoo dhan waxyaabaha alle subxaanaه wa tacaala carogeliya ha ahaado wax lagu hadlo ama wax la sameeyey inaad la timaado ilaahay ka magangal ila waxaa jira qowl qofka hadal marmar uu ku hadlayo ilaahay carogelinaya waalidkoo la caayo qofka muslimkoo la caayo diintoo la caayo subxaan allah dadkii wanaagsanaaye naga horeeyey oo aanan loo ducayninoo iyagana wax laga sheego oo waxyaaba alle subxaana wa tacaala caragelinaya dadka saalixiinta ee muminiinta ah oo wax laga sheego ina aladiina yuduuna allaha warasuulahu lacanahum اllahu fi اdunya wاlآakhira wاladiina yu'duuna اlmu'miniina wاlmu'minaat bigayri ma اktasabuu faqad ixtamaluu buhtaana waisma mubiina qof mumina inaad dhibto gabadh muminada inaad dhibto jiiraankaaga inaad dhibto waalidkaaga inaad dhib u geysato qaraabadaada ehelkaaga muslimiinta haddaa dadkaan muslimiinta ahayn xaqdarro inaad ku dhibto sidoo kale laguma ogola arrimahaasoo dhan marka jamiici sakhati ilaahay ka magan gal umunaa caaisha radia allaahu canha waxaa laga warinayaa inay rasuulka ka warisay ducadan oo uu ku ducaysan jiray waa ducada lixdan iyo saddexaad rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam wuxuu odhan jiray allaahuma inii acuudu bika rabbiyo waxaan kaa magangeli min shari maa sharkii aan camiltu sameeyey baan kaa magangelayaa bani aadamka shar baa ka dhaca naftaada shar bay leedahay shar kaa dhacay baa jira ilaahay markaa inuu kuu qabto oo uu sharkaa markaa kugu ciqaabo ilaaha ka magangal acuudu bika min shari nafsii sokoon soo marnay ma ah ama waan soo mari doonnaa naftayda shartayda kaa magangelaya wa min shuruuri anfusina ducada rasuulkeena sal allahu alayh wasalam uu ku furfuran jiray maxaafisha iyo shirarka iyo meel kastoo la isugu yimaado min shuruuri anfusina baan ka magan gelaynaa buu ohan jiray rasuulkeena sal alla alih wasalam marka ilaaha ka magangal waxaad samaysayo shar ah wa min shari maa iyo sharkii aan lam acmal bacdu aanan samaynin gadaal waxaa shar soo samaysana ilaaha ka magangal iyo waxa shar aadan weli samaynin ilaaha inuu kaa ilaaliyo marka farwa ibnu nawfal alashjaci wuxuu leeyahay taabiciga jaliilka ah sa'altu caaisha radia allaahu canha cama kaana الnabiyu salى اllahu عalayhi waalihi wasalam yadcuu bihi allah wixii rasuulkeena sal allahu alayh wasalam ilaahay uu ku baryi jiray buu yidhi hooyoy wax iiga sheeg farwa ibnu nofal baa odhanaya caaisha weydiinaya umuna caaisha radia allahu canha asidiiqa binti sidiiq markaasay tihi rasuulka waxaan ka maqlay allahuma inii acuudu bika min shari maa camiltu wa min shari maa lam acmal iyo wixii sharin samaynin oo aanan samaynin xadiidka muslim baa soo saaray oo waa xadiid saxiix oo markaa baabka wuxuu ku soo saaray atacawud min shari maa camila wa min shari maa lam yacmal buu ku soo saaray ducadan markaa duco barako badan weeyaan oo wanaagsan oo jaamico ah waxyaaba badan bay markaa kulansanaysaa ilaahay waxaad ka magangelaysaa sayi'aadkao dhan shar oo dhan baad ka magangelaysaa maxaa yeeley sharka cuquubuu keeni karaa kadibna allah subxaanaه wa tacaala waxa soo socda ee shareed samaynin baad ilaahay ka magangelaysaa waayo xasanaad baad weydiisanaysaa rabbiyo waxaad leedaha marka iwaafaji wax wanaagsan oo shar iga ilaali rasuulkeena sal allahu alayhi waaalih wasalam ducadaas ayuu markaa ku ducaysan jiray waa sunnadiisii weeyaan waa in lagu ducaysto oo la badiyo oo qofka muslimka ducadaas inuusan hilmaamin ducada lixdan iyo saddexaad ee rasuulkeena sal allahu calayhi waaalihi wasalam ka sugan waxa weeyaan inuu qofku ku ducayso allahuma akir allow badi maalii maalkayga wa waladii awlaadayda ilaahow badi wabaarik lii fii ma acطaytanii rabbiyow markaa waxaad isiisayna ii barakee baarik lii rabbiyow ii barakee fima ma acaytanii waxaad isiisay siisay dhexdiisa ilaahu ii barakee oo owlaad ah ama maal ah ama caafimaad ah inaan cibaadadaadii u isticmaalo rabbiyow ii kas oo igu hanuuni oo ii qadar sidaasaad ku ducaysanaysaa sheekhu wuxuu leeyahay sheekha kitaabka soo ururiyey alifay saciid ibni caliy ibni wahaf alqaxطaani wuxuu leeyahay yadullu calayhi ducaau nabiyi sal allahu calayhi wasalam lianas ducadaa in lagu ducayso qofka uu dhaho ilaahu maalkayga iyo waladkayga badi ina barakee ducadii anas rasuulkeenna sal allahu calay wasalam ugu duceeyey baa laga qaadan rasuulkeenna anas buu maalin u duceeyey sida bukhaari ku sugan wuxuu ku yidhi allahuma akir maalahu ilaahu maalkiisa badi wa waladahu owlaadiisa badi wa baarik lahu rabbiyo u barakee fii ma acdaytahu ilaah waxaad siisay marka u barakee annagana haddee anas waan jecelnahay ducadii loogu duceeyey inaan helnaan rabnaa waa ku ducaysanaynaa marka allahuma aktir maalii wa waladii wabaarik lii fii ma acطaytanii in lagu ducayso waa duco sugan ayib wa aطil xayaatii rabbiyow noloshaydana dheeree calaa طaacatika طaacadaada ku dheeree wa axsin camalii ilaahu camalkayga wanaaji wakfir lii dembigaygana dhaaf sidaasaa lagu ducaysanayaa sheekhu wuxuu yidhi xadiidkan albukhaari baa soo saaray fi اladabi اlmufrad wa صaxaxahu اlalbaniyu albanina wuu saxiixiyey fii silsilaة اlaxaadiiثi صaxiixa buu ku saxiixiyey wamaa bayna almacquufatayni labada markaa calaamadood ee aada aragteen labada qowseen laga soo bilaabo wa aطil xayaatii ilaa laga gaaro wa axsin camali intaana wuxuu yidhi yadullu calayhi qowluhu sala allahu calayhi waaalihi wasalam hadalka rasuulkaa tusaya macnaha in lagu ducaysto oo inaad tidhaahdo maxaa tusaya wa atil xayaati calaa aacatika wa axsin camali inaad ku ducaysato intaa qowsiinka ku jirta waxaa tusaya xadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam ean soo marnay cindamaa su'ila rasuulka markii la weydiiyey man khayru nnaasi dadka yaa ugu khayr badan oo min khayri اnnaasi ama inaad tidhaahdo ama man khayru nnaasi dadka rasuul allow yaa ugu khayr badan baa la weydiiyey faqaala wuxuu yidhi man taala cumruhu qofka da'diisu ay weynaato waxasuna camaluhu camalkiisana marka uu wanaagsanaado xadiidka waan soo marnay tirmidi baa soo saaray iyo axmed waana xadiid markaa saxiixa sheekhu wuxuu yidhi saciid qaala اlmuؤalif wafaqahu اllah wqad sa'altu samaaxata shaykhina bin baaz raximah اllah can اdducaaءi bihi whal huwa sunna faqaala nacam sheekh saciid wuxuu leeyahay sheekh bin baazi baan waxaan weydiiyey ducadan iyo ma habboon tahay in lagu ducayso sunno ma tahay bin baaz wuxuu igu yiri yihi raximah اllahu jala wacala waa sunno weeyaan in lagu ducaysto oo aad tiraahdo waaطil xayaatii calىa طaacatika waaxsin camalii waqfir lii waa sidaas weeyaan anas baa markaa ducada rasuulkeena sal اllahu alيه wasalam uu ugu duceeyey bukhaari wuxuu soo saaray anas baa xadiidkaa warinaya rasuulka ka warinaya anas wuxuu yidhi dakhala الnabiyu salى اllahu عalayhi waaalihi wasalam calىa umi sulaym hooyadii buu usoo galay markaa rasuulkeena sal اllahu عalayhi waaalihi wasalam waa anas hooyadii faatathu waxay u keentay bitamrin wasamnin timir iyo subag bay u keentay rasuulkeena sal allahu calayh wasalam qaala rasuulkeena sal allahu calayh wasalam wuxuu yidhi aciiduu samnakum fii siqaa'ihi waxaad ku celisaan markaa saliidan aad ii keenteen ama subagan fii siqaa'ihi weelkiisii ku celiya qarbadkiisii ku celiya wa tamrakum timirtiisana fii wicaa'ihi weelkiisii ku celiya fainii saa'imu waan soomanahay buui rasuulkeena sal allahu aleh wasalam uma qaama rasuulkeenna wuu istaagayo ilaa naaxiyati min albeyti guriga dhinaciisa qayb ka midu uu istaagayo fasallaa rasuulkeenna wuu tukaday hayra maktuuba salaad aan markaa waajib ahaynoo sunno tukaday rasuulkeenna si uu ugu duceeyo guriga anas umu sulaym dacaa rasuulkeenna wuxuu u duceeyey liummu sulaymin buu u duceeyey wa ahli beytihaa iyo ehelkeediibuu u duceeyey faqaalat umu sulaym baa markaa waxay tidhi waa anas hooyadii rasuulka markay aragtay inuu gurigii aad iyo aad ugu duceeyey ehelkii baa waxay ku tihi yaa rasuula allaahi rasuulkii allow inna lii khuwaysa waxaan kuu leeyahay xaajo yar waxaan rabaa inaan kula hadlo qaala rasuulku wuxuu yidhi wamaa hiya umu sulaymey xaajadaadu maxay tahay qaalat waxay tidhi khaadimuka anas wiilkan yaree kuu khidmeeya ee ku adeegay anas famaa taraka ayib khaadimuka anas famaa taraka khayra aakhirati walaa dunyan ilaa dacaa laha macnaa waxay leedahay khaadimuka anas udcu lahu rasuulka allow wiilkan yar ee kuu khidmaya u duceebay ku tidhi waa hooyadii khayrkee la jeclay waxay og tahay rasuulkeena sal allahu alah wasalam ducadiisii in la aqbalayo oo aynan soo noqonaynin wakhtigay rabtaa inay ka faa'iidaysato rasuulkeenna anas buu markaa u duceeyey famaa taraka khayra aakhirati walaa dunyan ilaa dacaa lii bihi anas wuxuu leeyahay khayr ma jiro adduunyada ilaa aakhirada rasuulkeenna sal alla alay slm ugu duceeyey kadibna qaala wuxuu yidhi allaahuma arzuqhu ilaahu ku arsaaq maalan maalku irsaaq marka maal waa la baryi karaa ilaahay waa laga baryi karaa maalkaagan inuu noqdo markaa maal wanaagsan ood islaamka ugu khudmayso oo qaraabadu ka noolaadaan oo ehelka lagu intifaaco weeyaan maalma ah adiga ku halaaga inuu noqdo allahuma rzuqhu maalan wa waladan waladna ku irsaaq wabaarik lahu ilaahu marka u barakee anas markaa muxuu yidhi ducadii rasuulku ka sheekaynaya sal allahu calayh wasalam fa innii wuxuu yidhi aniga la min akar اlansaari maalan ansaar anigaa ugu maal badan buu yidhi waayo rasuulka ii duceeyey ducadiisii baan helay la min akar اlansaari maalan waxadaatnii ibnatii umayna waxay ii sheegtay buu yidhi waxadaatnii waxay ii sheegtay ibnatii gabadhayda umayno ahaydna annahu dufina lisulbi maqdama xajaaj albasra bidcun wa cishruuna wa mia ibnatii waxay ii sheegtuu yidhi umayno lagu magacaabo annahu dufina lisulbi in awlaadda dhabarkayga ka soo baxday la aasay awlaad badan la aasay maqdamu xajaaj albasra xajaaj ibn yuusuf intuusan basro imaanin oo uusan soo gelin bidcun wa cishruuna wa mia boqol iyo dhowr iyo labaatan ilmood oo dhabarkayga ka soo baxayna in markaa la aasay wakhtigaas ilmaha aan dhalayaya markaa waxa weeyaan ilaahay uu siiyey oo iga geeriyooda intay la ekaayeen xadiikaas marka waa xadii waxa weyaan bukhaari baa soo saaray kitaabu som rasuulkeena sal allahu alayhi waaalih wasalam markaana sidaas ugu duceeyey maal buu ugu duceeyey wuu helay awlaad buu ugu duceeyey awlaadaasu allah subxaanahu watacaala siiyey wa riwaayatu muslim qaalat fiihi ummu anas waxay tidhi radia allaahu canha yaa rasuula allaahi khuwaydimaka udcu allaaha lahu wiilkan yaree kuu khidmeeya ilaahay u bari qaala wuxuu yidhi anas fadacaa lii bikulli khayrin wa kaana fii aakhiri maa dacaa lii bihi an qaala wixii ugu dambeeyey ugu duceeyena waxay ahayd allahuma akir maalahu wa waladahu wa baarik lahu fiihi facalaa kulli xaal qofka muslimka ducadaa wuu ku ducaysan karaa allahuma aktir maalii wa waladii wa baarik lii fiihi waa lagu ducaysan karaayo rasuulkeena sal allahu calayhi waaalihi wasalam ayay markaa ka sugan tahay ayib ducadaa markaa waxa weeyaan ducadii eh, rasuulkeena sal allahu alayhi waaalihi wasalam anas ugu duceeyey alxaafid ibnu xajar raximah اllahu wuxuu leeyahay fi hada alxadiid alkaiiru min alfawaa'id baa laga helayaa fawaa'id badan baa laga qaadanaya markaa jawaazu tashiiri calaa macna talafud la taxqiir qofka magaciisa in la yarayn karo iyadoon markaa la xaqiraynin maala khaadim soo ma ahayn khuwaydin bay hooyadii tiri in la isticmaali karo qof markaa cabdi la dhaho cubayd in la odhan karo maxmuud ama xaamid xumayd in lagu magacaabi karo sidoo kale waxaa laga qaadan buu yidhi adducaa bikhayri dunya wاlaakhira qofka inuu ku ducaysan karo inuu ilaahay khayr adduunye mid aakhira siiyo sidoo kale waxaa laga qaadan buu yidhi alxaafid اlkabiir wاlmuxadith الshahiir ibnu xajar alcasqalaani raximah اllah adducaa bikahraة اlmaali wاlwalad in lagu ducaysto markaa ilaahay maal badan inuu ku siiyo owlaad badan wa ana dalika laa yunaafii alkhayr اlأkhrawi owlaad iyo maal ilaahay markaad ka barido qofka la odhan maayo adduunyuu markaa baryayaay aakhiro ma uu baryayo waayo ilaahay awlaad saalixiin hadduu ku siiyo kuwa kuu geeriyoodayna ajir baa lagaa qorayaa bal rasuulkeena sal allahu calayh wasalam wuxuu tilmaamay haweenta dhiigga yaree ka daadanaya ilmaha in haddaa yowma alqiyaama ilmo laga dhigayo caruurtaa yar yowma alqiyaama ilmaha waxaa la keenayaa miskaariyeedkee soo dhaca qofkii cunug uu ka geeriyooday yowma alqiyaama iyagoo dhararkii nebiyullaahi aadam leh baa la keeni qalbigii ayuub iyagoo wata iyo quruxdii nebiyullaahi yuusuf ilmaha iyagoo intaa la eg baa lagu keenaya rasuulkeena sal allahu alay wasalam baa yidhi marka adduunyadan aan joogno kuwa noo hormaray baaban ognahay waxa alle subxaanaه wa tacaala uu naga siinaya insha allahu tacaala waa in lagu farxo oo ilaahay owlaad hadduu kuu oo aadan ka walqalin waa inaad ka walqashaa wiil hadduu ahaa laba neefo ari ka qashaa gabar hadday ahayd hal neefa ilahay aad ku shukrisaa marka arrintaana waa lagu ducaysan karaa arrimahaasoo dhan baa marka xadiidka laga qaadan ducada lixdan iyo shanaad waxa weeyaan xadiidka cabdullaahi bni cabaas radia allaahu uu warinayo ducada rasuulkuu ka wariyey rasuulkeena sal allahu calayhi waaalihi wasalam wuxuu ku ducaysan jiray kurbo markuu dareemo oo uu kurbaysan yahay oo mashaakil uu yaro dareemo wuxuu odhan jiray laa ilaaha ila allahu alcadiim alxaliim laa ilaaha ila allahu rabu alcarshi alcadiim laa ilaaha ila allah rabu asamaawaati wa rabu alard wa rabu alcarshi alkariim sidaasuu ku ducaysan jira xadiidka albukhaari baa soo saaray laa ilaaha ilaah ma jiro xaq lagu caabudo ila allah alla mooye alcadiimu allihii weynaa alxaliimu ee dulqaaka badnaa dadka markaa ku caasiya alle subxaanahu wa tacaala wuu u dulqaataayo wuu sugaa towbadii buu u furaa laa ilaaha ilaah ma jiro xaq lagu caabudo ila allaahu alla mooye rabu اlcarshi اlcadiim carshigii weynaa rabbigiisa allahaas ayaa cibaado mutaystay laa ilaaha ila allah rabu samaawaati samaawoodka samaawaadka rabbigoodii wa rabu اlardi iyo dhulalka ardigoodii iyo wa rabu اlcarshi اlkariim allihii markaa carshiga wanaagsan iska lahaa rabbigiisii ahaa baa markaa ammaan mudan oo aan waxidaynaa oo aan caabudaynaa ducadaa markaa waa duca aad iyo aad wanaagsan ducaau lkarbi baa lagu magacaabaa ama dacwat lmakruubi baa lagu magacaabaa qofka kurbada la geliyey ducada uu ku ducaysto weeyaan allah subxaana wa tacaalana addoonkiisa markuu dhibka ku jiro hadduu u yeerto allah jala wacalaa wuu ka aqbalaa alimaamu abari wuxuu leeyahay raximahu اllahu jala wacalaa kaana salaf yadcuuna bihi salafkii dadkii horeeyey way ku ducaysan jireen selafka waxaa lagu magacaabaa waa saddex qarni rasuulka kadib sal allahu alayh wasalam dadkii joogay khayru nnaasi qarni uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum saddex jeer buu yihi rasuulkeena sal allahu alah wasalam dadkaasaa salafkii lagu magacaabaa wsaabiquuna alwaluun min almuhaajiriina walansaar waladiina itabacuuhum weeyaan saxaabadii iyo kuwii raacay sidaasay ducadaanay ku ducaysan jireen wa yusamuunahu ducadan waxay ku magacaabi jireen buu yidhi ducaau lkarbi bay ku magacaabi jireen shidada markaa iyo kurbada ducadeedii weeyaan kurbaa ku haysata maalan waad naxsan tahay arrin murugaa laguu sheegay ood ka cabsanaysaa ducadaa badi laa ilaaha ila allahu alcadiim alxaliim laa ilaaha ila allahu rabu alcarshi alcadiim laa ilaaha ila allah rab الsamaawaat wrab اlardi wrab اlcarshi اlkariim rasuulkeena sal اllahu alayhi waaalih wasalam taa ayuu ohan jiray ayib hada ducaaء mubaarak fiihi kalimaat iimaan cadiima kalimaat watawxiid watacdiim waikhlaas lilahi jala wacala ducadan maxay ku fiicnaatay oo ducaaء lkarb loogu magacaabay oo salafkii markaa allah subxaanaه wa tacaala ugu baryi jireen maxaa yeeley ducadan waxay kulansatay kelimaad aad iyo u weyn waa towxiid laa ilaaha ila اllah alcadiim alxaliim waa towxiid weeyaan intaasoo dhan waikhlaaص lilahi jala wacala bilifraadi lilahi tacaala laa ilaaha ila اllahu rab اlcarshi اlcadiim iyadina markaa waa ikhlaas jala wacala waa tacdiim laa ilaaha ila اllah rab الsamaawaati warab اlardi warab اlcarshi اlkariim intaasoo dhan bay kulansatay sifaad waaweyn oo allah subxaanaه wa tacaala uu leeyahay baad markaa ducadii ku sheegaysaayo sidaasay markaa ku wanaagsanaatay qofkii markaa kurba ay ku dhacdo kurbadaada ilaahay u sheego wakhti fiican istaag laakiin dadkan zamankan jooga qofuu ilaahay u naxariistay mooye kurbadooda hadde meel kale lala aadi qofka kurba markay ku dhacdo waxa weeyaan meel kaleu la aadaya qof buu isku dayey marka uu leeyahay war kurbadaa i ama dayn ha ahaato ama wax ku dhacay adiga ilaahay hoosgaloo ducadaa ku ducayso sax muslimiintii ducadooda weydiisan kartaa laakiin marka hore intaad weysiisato qiblada u jeedsato wax soo sadaqaysato gacmahaaga kor u taagto ilaahay ammaanto nebiga ku sallayso sal calayhi wasalam gacmaha ilahay kor ugu taag wuu ka aqbalayaa laa ilaaha ila allah ku ducayso taa aan soo marnay ducadaana markaa way fiican tahay ayib ducada lixdan iyo lixaad ee la doonayo in lagu ducaysto waxa weeyaan ducadan rasuulkeena sal allahu calayhi waaalihi wasalam ka sugan abi bakra baa rasuulkeena sal allahu calayh wasalam ka warinaya nufayc ibn اlxaariث radia allaahu canhu xadiidkana waa xadiid صaxiixa weeyaan abu daawuud baa soo saaray kitaabu اladab baabu maa yaquulu idaa asbax ducooyinka waxay ku jirtaa sidoo kale subaxdii iyo galabtii la akhristo oo la doonaya inaanan laga tegin haddaad hilmaantana aad soo xusuusato aad mar kale akhriso allaahumma raxmataka arjuu allaahumma allow raxmataka naxariistaadaan arjuu rajaynayaa falaa takilnii ha ii dhiibinoo ha ii tala saaranin ilaa nafsii naftayda umuurtayda naftayda ha u dhiibin طarfata caynin ilbiriqsi umuurtayda naftayda ha u dhiibin ha ii tala saarin waaslix lii rabbiyow ii hagaaji sha'nii arrinkayga kullahu dhammaantiis laa ilaaha ilaa anta laa ilaaha ilaah ma jiro xaq lagu caabudo ilaa anta adiga mooye rasuulkeena sal allahu calayhi waaalihi wasalam sidaasuu ku ducaysan jiray ducadaa markaa waxa weeyaan duco allah subxaana wa tacaala la weydiisanayo inuusan naftaada kaaga tegin ilan qofkii naftiisa loo dhiibo wuu halaagsamay inaad alle subxaana wa tacaala naftaada ku xirto arrimahaadoo dhan subax iyo galab aad u dhiibato ducaau sabaaxi walmasaa weeyaan allahuma raxmataka arju falaa takilnii ilaa nafsii طarfata cayn wax yar hadda haddii la tilmaami karo wax ilbiriqsi ka sii yar waa la tilmaami lahaa laakiin wax ka yar ma jira ma jiro isha wax yaroo isqabato naftayda ha ii dhiibin oo taladeeda ha ii dhiibin adigan kuu dhiibtay waaslix lii shanii shanigaygana rabbiyow ii hagaaji kullahu dhammaantiis waxa dan aan leeyahay rabbiyow ii hagaaji khayray dunya waalaakhira rabbiyow isii cibaado wanaagsan iwaafaji shayطaan iga ilaali cadow iga ilaali umuurtii o dhan baad rabbi u dhiibatay laa ilaaha ilaa anta kadibna waxaad ku soo khatimtay towxiid iyo allah subxaanaه wa tacaala cibaadadu inuu isagu leeyahay shayaaiin iyo dad badanoo la caabudaa jira iyo asnaam laakiin xaq laguma caabudae baail baa lagu caabudaa laa ilaaha ilaa ant ducadaa markaa qofka muslimka ha ku dadaalo oo ha xifdiyo oo ha ka faa'iidaysto rasuulkeena sal allahu alayhi waaalihi wasalam ducooyin badanoo waxaa jira kurbadu markay ku dhacdo rasuulkeena sal allahu alيh wasalam uu akhrin jiray waan soo mari doonnaa waanan sidoo kale soo marnay oo ducooyinkii qur'aanka ducadii dinuun oo kale nebiyullaahi yuunus rasuulkeena sal allahu calayhi waaalihi wasalam wuxuu yidhi maalin maalmaha ka mid a saxaabada isagoo la hadlaya alaa ukhbirukum bishay idaa nazla birajuli minkum karbun aw balaaء min balaa'i اdunya dacaa bihi yufraju canhu faqiila lahu balى faqaala ducaaءu dinuun xadiidka akhrajahu النasaaئي fi اlkubrى kitaabu اljumca wadacawaat kadalika alkabiir lilbayqahi baa soo ku soo saaray sidoo kale ibnu casaakirna xadiidka wuu saxiixiyey aakhirkiina moxamed ibn nasridiin alalbani raxmat ullaahi tacaala calayhi baa kitaabkiisa silsilat alaxaadiid asaxiixa ku saxiixiyey maalin maalmaha ka mida rasuulku wuxuu yidhi ma idiin sheegaa shay qofka markuu dhib ku dhaco ama kurbo ay asiibtuu kurboodo ama dhibaato kala ku dhacday min balaayi dunya adduunyada dhibkeeda ah hadduu ku ducaysto ilaahay uu ka feedayo saxaabadii maxay odhanayaan khayrkay u degdegi jireen soo maha waxayan rasuulka allow noo sheeg rasuulkeenna sal allahu calah wasalam wuxuu yidhi ducaau dinnuun ducadii kii mallayga u saaxiibka ahaa wadannuuni id dahaba muqaadiban weeyaan waa nebiyullaahi markaa yuunus weeyaan laa ilaaha ilaa ant subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin dacwadaana sidoo kale allahuma raxmataka arjuu iyadana waxay ka mid tahay ducooyinka kurbada lagu akhristo tii horen soo marnay laa ilaaha ila اllah alcadiim alxaliim laa ilaaha ila اllah rab اlcarshi اlcadiim laa ilaaha ila اllah rab الsamaawaati warab اlardi warab اlcarshi اlkariimna waxay markaa ka mid tahay ducaa alquruubay ka mid tahay ha lagu dadaalo oo yaanan la hilmaamin oo ha lagu ducaysto ducada lixdan iyo toddobaad ee la doonayo qofka muslimka inuu ku ducaysto waxa weeyaan ducadii haddaan soo marayna laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin qur'aankana way ku jirtaa rasuulkana sal allahu calayhi wasalam waataa duca ahaan u sheegay laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin oo ducadaa waan soo sharaxnay iyo nebiyulaahi yuunus allah subxaanahu wa tacaala siduu u badbaadiyey fastajabnaa lahu fakashafnaa maa bihi min dur waaataynaahu ahlahu wamilahum macahum raxmata min cindina wadikraa lilcaabidiina buu yidhi alla subxaana wa tacaala ducadaa markuu ku dhawaaqay oo laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aaalimiin fastajabnaa lahu ilaahay markiibuu ka aqbalay kurbo markay kugu dhacdo markaa meel kale ha ordin ilaahay ha loo noqdo zamankan aan ku jirnana walaalayaal waa zamanu ducaa weeyaan qofka muslimka wakhtigii uu ducaysan lahaa ilan dhibo badan baa jira adduunyada maanta meeluusan dhib ka jirin male khaasatan qofka muslimka dhib badan baa haysta dhibaatooyin badan baa jira fitan badan baa jira waa wakti ducaa weeyaan qofka muslimkaa ducooyinka wakhtiguu xifdan lahaa oo ilaahay ku caabudi lahaa ducadana waxaan soo marnay adducaa huwa alcibaada rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam inuu yidhi waa cibaado weeyaan tafaraq licibaadatii bay ka mid tahay in cibaadadii alle subxaanahu wa tacaala loo tafaruqo oo qofka muslimka waxyaabo badan uu ka fogaado sheekada badan ee maalaa yacnigee la fariisanayo qabiilka in badan laga sheekaynayo siyaasadda dadka ay ku baloobeen ee maanta dhan loo fadhiyo oo la tacliiqinayo oo comment laga samaynayo oo dadka qaarkii ku dagaalamayaan oo dadka qaarkii jamaacadii baa kaga tegaysay salaadii iyo xuskii allah subxaanah wa tacaala waxyaabahaasoo dhan qofka muslimka zamankan markuu fiiriyo iyo waxa dhacaya qof kasta naftiisa la weydiinaya waa zamankii cibaadada weeyaan rasuulkeena sal allahu alayhi waaalihi wasalam wuxuu yidhi alcibaadaةu fi اlharaji ka hijrati ilaya xadiidka muslim uu soo saaray xadiidkii macqil ibni yasaar cibaadada la sameeya wakhtiga harajka dhibka badan uu jiro oo dadku dhammaanayaan baaba'ayaan dilka badan uu jiro cibaadada la sameeya waxay la mid tahay hijra ilaya xaggeyguu loosoo hijrooday bay la mid tahay ka hijratin ilaya ducadaa marka waa duco aad iyo aad u wanaagsan qur-aankana ku sugan sunnadii rasuulkeenna sal allahu calayhi wasalam ay ammaantay rasuulkeenna sal allahu calayh wasalam uu yidhi qofkii ku ducaysto laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aaalimiin ilaahay dhibka asiibay iyo kurbada haysa allah subxaanahu wa tacaala wuu ka feedayaa ilaah hana waafajiyo inaan sunnadii rasuulka sal allahu calah wasalam qaadanno ilaahayna hana waafajiyo cibaadadiisa iyo طariiqa toosan inaan qaadno oo aan ku hanuunno allah subxaanaه wa tacaala waxaan weydiisanaynaa alhudaa wالsadaad hada wbiاllahi towfiiq wsal اllah wslm calى nabiyina mxamed وعلى آله وأصحاaبه أجمعين